siyaami soom midka loogu jecel yahay ila allahi alla weyne agtiisa siyaamu daawuuda nebi daawuud soonkiisii weeye waana soonkii sunnada ahaa laga wadaa maxay salaada nabi daawuud ugu qiimo badatay salaatuleylka soonkiisuna sunnada ana ugu qiimo batay sunnada ee soonka sunnada ah nabigu wuxuu yihi kaana wuxuu aha daawuud calayhi salaatu wasalaam yanaamu nisfa leyl habeenka niskii buu seexan jiray habeen kala badh buu seexan jiray wayaquumu ulua uludkiina waa toosi jiray wayanaamu sudusa suduskiina waa seexan jiray habeenka marka loo qayba laba isleeg lixda saacee hore howlihiisa khaaska iyo hurda iyo wuxuu helo yuu ku dhammaysan jiray uluna waa uu soo jeedi jira afar saaco habeenka ka mid a ah habeenku waa saddex meelood min aara afar saacna wuu soo jeedi jiray labada saac ee dambana wuu seexan jiray weeye oo wuu nasan jiray taasi marka waa habeenkii waa qaybsan yahay salaad iyo hurdo haddana ay nasan yahay ka dambayso suduskuna hadda waa waa labo labayo toban sac suduskooda waa labo saac xagga soonka sunnadaasoo ma aha wayasuumu yowman maalina waa soomi jiray wayuftiru yowman maalina waa afuri jiray maanto talaaduu matalan soomayaa berrioo arbacuu afuraya khamiistuu soomayaa jamcuhu afuraya saasuu ku socon jiray soonkiisu muttafaqun caleyh soonka mutlaqa ah ee sunnada mutlaqaa loo jeedaa marka cibaadada xag ee aan lagu xadgudbaynin een lagu antaraaraynin een xaddaafka ahayn ee ruuxa aan la fajabinayn xaggana aan naftu waxay doontay aan layska raacaynin ilaahay lagu xidhnaanayo ayaa wanaagsan buu nabigu inoo tilmaamaya وcan jaabir radi allahu tacala canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllah alي waslm yaquul ina fi اlleyli habeenka waxaa ku jira la saacatan xilli baa ku jira waqti saacad baa ku jirta laa yuwaafiquha uusan ku beegmin rajulu muslim ruux muslima yasأl اllaha tacaala alla weydiisanaya khayran wanaag oo min amri dunya adduunyada arrimaheeda ka mida shay khayra oo adduunyada ku wanaagsan rabbi weydiisanaynin iyo wlaakhirati min amri alaakhira arrimaa aakhira ilahu i dembi dhaaf ilahu naar iga badbaadi ilahu janno igee allow dembigayga dhaaf allow cawradii astur khayr buu weydiisanaya xumo ilaahay ma weydiisanayo saacaddiina waa ku beegma addoonkaas ilaa hadduu addoonkaa jiro saacaddaa asiibo haleela ilaahayna khayr adduunya mid aakhira weydiisanaya actaahu rabbi waa siiyaa iyaahu khayrkii asagaabuu siiya saacatulijaabaha habeenkana fii kulli leylatin habeen kastay ku jirtaa habeen kasta ku jirtaa oo weliba niska dambe ah sidii saacatulijaabihii jumcadoo kale inaan niska dambe ahayd rawaahu muslim idan salaatuleylka habeenku intaasaaba dheeroo saacatulijaaba ku jirtee laga faa'iidaysto weeye ilaahayna khayr adduunyo iyo mid aakhira ha la weydiisto ha laga toogo وcan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam qaal ida qaama axadukum midkiin hadduu baraarugo min alleyli habeenka xaggiisa uu ka kaco oo hurdada uu ka kaco iska dhabaandhabo falyaftatix salaada ha ku furfurto cafan falyaftatix الsalaa salaatuleylkiisa ha ku bilaabo birakcatayni khafiifatayni laba ragcadood oo fudfudud saasuu nabigu dhaqan u ahay markaad soo weyse qaadato oo intaad si fiican u istijaysato rumayato ood weyse qaato salaatuleylkii dheeraa ee qur-aanka dheer aad gelinaysay intaadan gaadhin laba ragcadoodoo fudfudud ku bilow wixii ka dambaysa ka dambeeya salaad fidsan baa lagaa rabaa rawaahu muslim muslim baa wariyay sida uu nabigu ummadda faray ayuuna ku dhaqmi jiray suubanuhu alayhi salaatu wasalaam wa can caaisha radi allahu tacaala canha qaalad hooyadan waxay tidhi kaana rasuulu اllahi sal اllahu alayh ali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa qaama min alleyl habeenka xaggiisa hadduu tooso iftataxa salaatahu salaatuleylkiisa wuxuu ku bilaaban jiray oo ku furfuran jiray birakcatayni khafiifatayni laba ragcadood oo fudfudud xagga qiraa'ada qur-aanka lagu akhrinhayo iyo rukuucdii sujuudda hada waxay ku beegan yihiin ku qiyaasan yihiin qur-aankii iyo qiyaamkii rawaahu muslim haddii lasoo dhammeeyo fadligii salaatuli lasoo tilmaamay iyo khayrkii iyo qaabkii loo tukan lahaa iyo tiradiisii laga soo hadlay waxaa xiga in laguu sheego haday ku dhaafto salaatuleyl qaabkee loo qadeeyaa wa canhaa caaisha waxaa laga warshay radi allahu tacaala canha qaalad hooyadan inay tidhi kaana rasuulu llaahi sal allahu calayh waali wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ahaa idaa faatatu hadday seeraysoy dhaafto aلsalaaةu salaatleylki min aleyl habeenka oga salaad ahaa min wajacin xanuun darti min ajli wajacin laxaw iyo xanuun darti aw hayri ama hurdaaba nabiga dhaafisay iyo daal sallaa min annahaari maalinka xaggiisa wuxuu ka tukan jiray intay caشhraa racatan labiyo toban ragcadood nabiga calayh الsalaaةu wasalaam wirdigiisi xisibkiisii uu habeenkii tukan jiray ee kooiyo toban ragcadood ahaa ama sagaalka ahaa ama toddobada ahaa ama saddexiyo tobanka ahaa haddii xanuun iyo cajis iyo cudurdaar ku dhaafo nabigu intaan la gaadhin duhurka ayuu labayo toban ragcadood tukan jiray labayo toban ragcadood oon witir lahayn labayo toban ragcadood <clears throat> muslim wa can cumar bni khaaab xadiidkana markay u daliishadaan culummadu jumhuuru culamaa' ilmuslimiin in witirku uusan waajib ahayn oo siad ugu deliishateen culummoy waxay yidhaahdeen shareecada waxaa lagu yaqaanaa qawaacideeda usuusheeda hadii salaad ku dhaafto salaadda ku dhaaftay qudhigeeda unbaa la qadeeyaa nabigii saxaabadiisii baa hurde iyagoo safar ay salaad subax ku dhaaftay ayaduunbay la yimaadeen salaaddii ku dhaaftay unbaa lala yimaadaa waxaana laguma dari karo waxna lagama goyn karo duhur hadduu ku dhaafo duhurun baad tukani cisho hadduu ku dhaafo maqhrib hadduu ku dhaafo casar salaaddii ku dhaafto in baa tukan waxaan ka ahayn jumcada jumca ninkay seeraysohee duhur buu tukadaa duhur baa soo laaban oo booska laga riixay idan nabigu witirkiisii iyo wirdigiisii sagaalka ahaa ama toddobada ahaa ama kooiyo tobankaha ama saddex iyo tobankaha ma tukanine labiyo toban buu tukan jiray waa runtood waa asal diinadoo u maqhraati kac ah iyo adilada kale ee tilmaamaysay witirku inuusan waajib ahayn وعن cمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم mن ناama عن xisبihi xisibkiisi ruuxii ka seexda xisibki waa wixi ad aad goosatay inaad maalin walba la timaado ama quraan akhrisa ama allabari ah ama salaada shay khayr ah oo kuu go'an oo jadwalka kuugu qoran oo had iyo habeenkii rabbi ku waafajiba aad la timaado ayaa xisibka la yidhahdaa aw amase can shayin minhu min alxisbi xisibkiio dhammaadan ka seexanine qayb baa ku dhaaftay waad ka gaari weyday habeenkii maalan shan jus baad akhriyi jirtay saddex baad akhriy labaa kuu dhiman kooiyo toban ragcad baad tukan jirtay qayb baad la timid oo faqara'aw xisibka akhriya qur-aankii akhriya adkaarta akhriya kun sali iyo kun istikfaar iyo kun towxiid baad la iman jirta habeen walba laba kun baad la kun baa kugu dhiman ayb oo faqara u akhriya maa bayna salaati اlfajri salaada subxinta udhaxaysa iyo wa salaati اduhri salaada duhr dhexdooda akhriya kutiba lahu ninka waxaa loo qorhaya xagga ajirka kaanamaa qara'ahu sidii asagoo xisibka akhriyey min alleyli habeenka xaggiisa ka akhriyay xalaynimo iyo habeenimo adoo akhriya waxba kaa baaqanin ahaanbaa ajirkii lagu siinaya maxaa yeele ayaa ku helay ilaahayna subxaanahu wa tacaala gacan weyn deeqsi ah sidaas wey adilaba ku timid cad addoonku hadduu xanuunsado ama uu mashquulo ama hurdo ay tagto ama uu safro oo safarku waa qidcatu min alcadaabi aad haleeli weydo khayrkii badnayd habeenkii la iman jirta waagaad aad joogta gurigaada aad joogtay waxaa weeye waa laguu qorahaya ajirka isaga ah uu kuu soconaya rawaahu muslim muslim baa wariyey haddii marka wirdigaadii ama witirkaadii ama salaatuleylkeedii ku dhaafo sidaasaa loo qadeeyaa salaada subax kadib ilaa duurka inta u udhaxaysaa la qadeeyaa si ajirka aad u hesho hadduu ku dhaafood haleeli weydo ilaa bacda duhur la gaadhana waad qadlayni oo la iman sidiisiibaad oola iman oo markaas waa maxay waxaad oola imanaysaa adiladaa tilmaamaysa man naama an salaatin aw nasiya falyusaliha idaa dakara adilada guud baad u daliishanaysa sidaaduba salaatuleilkii iyo sunanka ku dhaafay waad soo qalayn xilliga u fiicanna waa bacda alfajri ila duhur laga gaadhayo haddii aad haleeli weydo waa lagaa rabaa la imow markaa dambe waxaa laisku hayaa ma witerkii koo iyo baan la imanayaa iyo sagaalkaygii iyo toddobadaydii mise labaiyo tobankan baan soo celinaya labaiyo tobanka nabigu la iman jiray bayna alfajri ilaa adduhr uu la iman jiray sida sawaabkaa ah waxaa weeye intuu nabigu ku qadan jirin baad ku qalaynaysa intuu nabigu ku qallayn jiray baad ku qallayn leanno qaabka loo qado ee sheegay xilligaa uu nabigu geliyey hadduu ku seego waad la imanaysaa bacda الظuhr bacda اlcasr xilligaad heshaad qalaynaysaa adiladii guud baana loo daliishanaya ninka salaad ka seexda ama halmaama xilliguu xusuusto salaada ama uu tuusa ha la yimaado waqti aan ka ahayna mala waa kii nabiga odhan jiray adilada caamka ahayd وcan abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal lay wslam raxima allahu rajula nin allah u naxariisto qaama min alleyl habeenkii xaggiisa wax ka tukaday qaama min aleyl habeenkii xaggiisa ka istaagoo toosoo baraarugo fasallaa tukada wixii rabbi u qadaray wa ayqada toosiyoo baraarujiyey imra'atahu xaaskiisu nabigu waa ammaanaya ilaahay ha naxariisto khayr ha siiyo addoonka habeenkii toosa ee salaatuley wuxuun ka tukada xaaskiisana khayrka ogu yeedho baraarujiyo wuxuun ka tuka yidhaah fain abad hadday diiddo inay toosto nadaxa firdhiyo ku saydha fii wajhi almaa biyaha wajiga kaga saydha hurdada kaga kiciye biyoqabo barafku ninki lagu soo idhaah de ma jiifi karo haddayd ka baqda inay ku dishaan isgabadaa haween waxaa jira de soo rogan hayee meesha khatar weeye fa in abad hadday diidda inay toosto nadaxa firdhiyey oo ku saydhay fii wajhi almaa wejiga biyaha kaga saydhay idan allah u naxariistay khayr ba lagugu yeedhay hurda waxba ku tari mayso waxba kuma geliso intaa yartee labada saacee nasiyaha kugu filan tuko adaad doonto maanta xilligaa doonta ka seexe taasi waa ninkii dumarkiina raxima allahu mra'atan haweeney nabiga allah naxariista buuri qaamad min alleyli habeenkii xaggiisa toosto uxunkii istaagtay fa sallad tukatay wuxuu rabbi waafajiyey wa ayqada zawjaha saygeediina toosisay ninkeedii fain abaa hadduu diido inuu uxuun ka tukadaa salaatuleylkiina nadaxad ku saydhay oo ku firdhisay fii wajhi ilmaa biyaha wajiga kaga saydhay naashisa lama dhigi kara gabadha gabadh fiican khayr bay kugu yeeshay waa inaad kacdo wey ood la timaado rawa abu daawuud biisnaadin saxiix abu daawud baa xadiidka wariya dadka muslimiinta ah waa inay khayrka isku kaashadaan rag iyo dumarba gabadho hadday wanaag kugu yeedho wanaagga ka yeel ninku hadduu wanaag gabadha ugu yeedho waa inay ka yeesho hurdaan macaanadara waba ku tarayni waba yeeli mayse waxba sheegi mayse tuko biyahana waa gacalcon wey ma aha wa lagu adgudbaayo baadir ruua ku shubi maysa dala socaad sariirta iyo gooshi lama hadlaynayo wax yaroo qoyan baad uun wejiga saa ruux lagaga shabshabsiinaya oo toos oo gacalcuna shabshabtaa ruux inuu iska tiro waba yeelin baa laga lakin baaldi kusii deysiiyo koob hadde waxaad waa mudaharaad marka in la dagaalama laga yaaba halis wey laba wu daawud biisnaadin saxiix haweenkuna inta badan naxariis badan yihiin raggooda kuma xadgudbaan wanaagga un wajacala baynakum mawadatan waraxma mawadda iyo raxmaa ilaahay geliyey marka waxaa weeye dumarkuna war wanaagsanna adduunka waxa ugu qiimo badan wey haweeney wanaagsan nabigu sheegaya gabadh habees soo kacday tukatay markay ka yaabtay in waagu bariyo wadaadkeediina sida dameerka amminkan uu jiifo hadday intay toosubiyo ku saydho kari weydo tuka waa haweenayda aan la heli karin wey addunya mataac wa khayru mataaciha almar'aة الصaalixa adduunyadu waxa ugu wanaagsan waa dumarka saalixaadka wax ka wanaagsan ma jiro xataa haddaysan wanaagsanayn oy xun yihiin raggu wax walboy leeyihiin waxay u quraan waa dumar saa ma ogtii ragga agtiisa adduunka waxa ugu qaalisan ee adduun ay ugu jecel yihiin kooda xun iyo kooda sanba dumar wey naftaadood u quuri ood ku difaaci ood horeen waad ka hor dhimani intaa iyada lagu xadgudbi lahaa haddaad gabadh doontoo xoogow aad jeceshahay ood kari weydo duunya waxaad leedahay baad quuri waalidka ku dhalay aabbaha iyo hooyada baad dad ugu jeceshahay matamisama intaad weli dhalin caruur yeelanin wax walba hooyada iyo aabbaha wax walbaad u quudho adduunyo ah laakiin duqi ku dhalay oo dhallinyaro ah hadduu gabadhaad jecel kugu qabsado kala bixi maysaan warka ma ogtii xaaraan bay ka tahay inaad u ogolaato sumayda adag duqay iyo wiilal isku laynhaya gabadh dumaal ah oy xabadba taraysado ka dhexdhacayso duqu inuu dumaaluu rabaa wiilkii yaraana dumaal adeer buu rabaa gabadhuna wiilkan mulaygay rabtaa odaygan caddaaday ee indhahaas dabadhiga ma rabto inuu oga tanaasulo ma doonayo sheekadii saddex maanlaawa soo ma garanaysaa ninka gabadh intuu doonay labada kale sheegi mayne qaybta hore wakaasaa la yidhi boqol halaadoo geela keen geel wuxuu ka haystay boqolkii halaad boqolkii buu dareeriyey gabadha buu gacanta qabsay meecid buu la degay wuu ugaadhsaday waagdan buu gabraaran jiray midho iyo wuxuu ku noolaa sagaaluu meelaha ku dabto boqolkiina waa dareeriyey haweenku qaali weeye saaad moodaysaan ma aha ragga agtiisa wax dumar kaga qaalisan ma jiro taa ogaada beenasu sheegina haween baa la gumaystaayo haween baa la dulmaysha waxba kama jiraan adduunka ayaa ka taliya adduunka ayaa ka taliya laa takrahu اlbanaat fainahuna اlmu'nisaat اlhaaliyaat xadiidka waad garan gabdhaha ayaan la kohonin waa wehel qaalia run wehel qaali ah nabigu runbu ka sheeg maxaa yeele waaba sidaaba la'aantood adduunya ma jirto gobanimo iyo dadnimo ayagunbaa ka dambeeya maxaadee nin rageede marwo wanaagsan baa ka dambaysa nin diracoo akhyaarta hayrkii wax dheer haddaad aragto gabadh baa soo riixaysa asagu waxba ma aha waa loo dhintaa kow hooyadaa iyo aabbaha jacaylkooda u dhiman maysid sama dhallinyarada hawshaa la hadlaya gabdhaha ayaa lagu xadgudbay maqli maysi nin baa u dhintay hooyadii jacaylku jeclaa aabbihii jacaylku jeclaa kow weeye awlaadda dadka loogu jecel yahay marka dumarka laga soo tagay hadday le'daan looma dhinto waa un la walbahaaraa taariikhda waxaa lagu hayaa iyo kutubu tawaariikh rag dumarkoodii ka dambayn waayay heblo ma dhimata waa ka dareertay yaasiima marka dumarku saad moodaysaan maaha hadday gabadh wanaagsan oo ahludiina oo akhyaar rabbi kugu aadiyo waxaa weeye hoosta wanaagsanle ka daldasho wey gobannimada ragga u horseeda waxaa la sheegay kutubu taariikh eh, ninkii mujaahidka ah ee cumar almukhtaar yaa waxaa lay nin aad u naxariis badan buu ahaa laakiin weliga isagoo ooyi lama arag weliga isagoo ooyi lama arag xaaskiisu maalinkay dhimatay yaad arka isagoo ilmaynaya cumar mukhtaar oo ilmada duugaya ninkii libiya kula dagaalami jiray gaaladii nasaaradii talyaaniga ee gubnimada diiday ee gobta gobnimada u dagaalamayay sidii ina cabdilla xasan oo kale mahdi suudaan oo kale raggii u dhowaayay un labaatan sanadood sheekha la jooga waxay dhaheen cumaroo weliga adoo oy waa nookoobse wuxuu jiraa wuxuu gabadhan waxaan dumar awoodin bay awooday buui weligay ruux bini aadan wuxuusa ii samaynin bay ii samaysay buui ogaan jireen gaalada ishaynay markaan dagaal ka soo baxeen habeennimo soo dhuunta ama u imaada iyadoo degan teendhaday dahaysa kor u qaadi jirtay buu tay ulgelisay daha kor u qaadi jirtay anoo taaganoo sidaa u socdaan soo mari jiray waagii dambaan weydiiy mar walba anugaan soo hulaanayaa nin dhuumanayaaban ahay teenadan aad daahaadi iyo afaafkeeda cirka geynayso maxaad ka wadaa waxay tidhi waxaan doonayaa inaadan madaxaada dulli u foorarsanin adoo sanka taage aad noolaato oo casiis ah teenada maanta haddaad luqunta ka lalaadiso waxaan ka baqaybatin inaad talyaaniga u foorarsato nasaaradan iyo shayaadiintan gaaladae la dagaalamayso inaad u dulowdood qoortaadaysan baranamit inaad foorarsato waxaan alla ka ahay gabadhan wuxuuhi waa gabadhii sidaa ay uu sayn waaye marka dumarku hadday wanaagsan yihiin wax la arka ma aha dumarka marka xaqooda la iska ilaaliya ilahna laga cabsado wa canhu can abi hurayra radi allahu tacaala canhu wa can abi saciid radi allahu tacaala canhuma qaala ida ayqada rajul ahlahu ninku hadduu reerkiisa toosiyo min aleyli habeenka xaggiisa fasallayaa ay wada tukadaan jamiican riwaayada nasaai saasay isu raacisay fasallayaa jamiican wada jir u tukadaan oo isku xidhaan oo ama nin walba iskii salaadiisa u shabkaxsado aw amase waa shaku aw amase sallaa uu tukado kullu minhum abaa kuu qadaran fasallayaa jamiican waa riwaayada nasaai aw sallaa kullu minhumaa mid walba uu tukado ragcatayni jamiican si wada jira ama mid walba iskii uu tukado laba ragcadood asagu uu gooni u wato ta hore markaa inay isku xidhaan bay noqonaysa kutiba labadaa ruux waxaa lagu qorayaa fi اdaakiriina wاdaakiraat ilahay soo ma ammaanin wاdaakiriina wadaakiriin allaha kaiira wاdaakiraat waa la ammaanay kuwaasaa lagu daraya haafiliinta waa ka baxahaya rawa abu daawud biisnaadin saxiix wa can caaisha radi allahu tacaala canha gabagabadu marka waxaa weeye waa in khayrka laysu kaalmaysto nabigu inoo tilmaamaya sunanka wanaagga waajibaadka wax walba ilaahay dartii camal khayr oo la samaynayaba in laysu kaalmaysto la istaageero la istaakuleeyo xataa haddii adugu hurdo jeceshahay dadaalka gabadhu dadaashay ku xurmaysay ku qadarisay qiimeeyo intaad ragcatayn ku dhufsato anu waan seexan adugu sii wada dheh saasay slku samayn jireen abu cabdillahi bukhaari yaa habeen salaatulil u istaaga sagoo nin xidhow saxiibkii uu la socdo bacd alcishuu iska waday wax yar buu seexadana soo kacay ilaa fajarkiibuu waday wiilkiiba wuxuu yidhi markay salaaddu soo dhoweyd buu yidhi toosoo bal witir yaroo saddexa ama shan ah ku dhufsuu ku yidhi wuxuu hi caawdha markaad daldalaysa maxaa ii toosin weyde wuxuu dhallinyaraa tahayo dhallinyaro hurda lagama karee inaan xoogow isku dhacnaan ka yaabe iska jiif laakiin xuun ha ka tegin salaatuleil ruux waa la qadariya wanaagun baa lagugu yeedhayaa wax kale ma jire وعن cاشha رضي الله تعالى عنها أن النب صل سلم قال إdا نacس أxadكم midkiin hadduu gamaanyoodo ama lulmoodo ay hurdo qabataa laga wadaa في الصaلاaةi salaada gudaheedii baad ku hurdootay falyarqud ha seexdo ruuxu hasjiibsado xataa yadhaba canhu اnowm ilah hurdadu ka tagto adoo tukanayo qur-aanka wadaad xoogu aragta kolba indhahaas ku qabanaysood madaxa gundhinayso ood kolba lugta la baxayso oo inaad dhacdo aad ka yaabayso falyarqdu ruuxa ha seexdo xataa yadhaba canhu nom ilaa lulmadu ay ka tagto nabi allow maxaad u diiday faina axadakum midkiin idaa sallaa hadduu tukado wahwa naacisun asagoo lulmaysanayo hurdahayso gamayaysan lacalahu waxaa laga yaabaa yadhabu inuu doono ystakfir inuu ducaysto oo fa yasuba nafsahu ishabaaruhu nabig sal slam allahuma kfir lii adoo raba dhih allahuma cadibna cadaaban shadiida ila miyir ma jire hadalkaaduma kontaroollo inaad soo jeeddaad ismoodi carabku xaggu iska aadahaya lacalahu waxaa laga yaabaa yadhab ay yaqsudu ay yuriid isagoo inuu doonaya laga yaabaa yastafiru ay yadcuway alistifaar huna waa adducaa riwaayo kale xadiiku leeya caddaysay fainahu laa yadri ayadcuu calaa nafsihi aw yadcuu laha baa fasirtay fainahu laa yadri ayadcuu calaa nafsihi aw yadcuu laha ma garanayo inuu ishabaarhayo iyo inuu ducaysanayo fayasuba nafsahu naftiisibu caay waa maxay waa habaari laga sabbi huna waa habaar aad is muttafaqun calayh marka mar hadday sidaa tahay salaadda khayr baa lagu doonahaya iyo iyo wanaage dhib lama doonaynine haseer seexdo xadiidku wuxuu adilo u yahay qaacidada taqana caanka ahayd dar'u lmafasidi wlaa min jalbi اlmasaalix adiladeeday ka mid tahay adilada qaacidada adiidku ka mid yahay salaadda ku doonayay khayr iyo wanaag rabbi inuu i dembi dhaafo meel wanaagsan i geeyo dacwaadkayga ku aqbalo haddayba salaada khatar ku noqotay inaan naar ku ishabaaro oo saacatuljaab intaan la kulma haadaa la ii la ii qabto na wuxu joojiyo lianna darc almafaasidi sharka iyo dhibaatada in layska awdo ayaa ka wanaagsan awlaa min jalbi اlmasaalix marka oo soomaaliyan way qaacida af soomaaliya ku sheegaan khayr wax kuma yeelee shar u tooghay bay yidhaahdaan waa qaacidada qudhigooda af soomaaliyeeyeen darulmafaasid awlaa min jalbi masaalix soomaaliya waxay ka dhigeenee khayr wax kuma yeelee shar u shar iska ilaali weye khayrkaasugu haddaad heshana khayr haddaad weydana hadda waxba ku yeeli maayo weli waa nabad qabtaa waa nabad qabtaa wey weli laakiin sharka asagu waxaa weeye wuu ku baabi'inayaa waa meeshuu ibn cabaas odhan jiray wاsalaamatu laa yucaadulha shay inaad bad qabto yaada faa'iidaba heline inaad bad qabto rasumaalku kuu badbaado wax loo dhiga lama arko wax loo dhiga ma jiro ninka ganacsatada hadduu uusan faa'iidin laakiin uusan khasaarin maalinka ayada wuxuu dhi anugu hebel baa dhulka galay anugu waxay raasumaal waan haystaa waa farxsan yahay hadduu faa'iidana waa zaada khayran xadiidka waxaa kaloo loo deliishadaa lulmadu iyo gunduruxsigu iyo gamaanyadu ma buriyaan salaadda salaaddi way burto nabigu ma dhihin ee wuxuu hi joojiyo salaad ibn khusayma u faahfaahiyey masalada aad oga hadlay saxiixiisa waa way burtay waa ka kac ma dhihin wuxuu yidhi joojiyo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inuu yidhahda ducaysatow ishabaaro nabi ma dhihin weysadaba wayba jabtaye joojiya ma dhihin ee wuxuu yidhi intaad ishabaari lahaydeen habaarkuna ku beegminaa saacatulijaaba laydin qaban lahaa u yarkaadiya marka istidlaalkaasi ibn khusayme aad buu u cad yahay bannaanku yaalla qaadi ciyaadi nawwi waxay yidhahdeen yastakbiru yadcu baa laga wadaa riwaayaadkiisa helin riwaayadoo cad bayba timidba fainahu laa yadri an yadcu calaa nafsihi aw yadcuu lahaa baaba kugu filaan hadday helaan intaas kaga filaan lahayd وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم إذا قاama أxadكم من الليل midkiin habeenkii hadduu ka tooso oo uu ka kaco sariirta فاstacjama القur'an عalى lisaanihi فاstacjama القur'aana calىa lisaanihina way dhigan tahay dhimbala marka istacjamada faacilkeedii ruuxi muslimku baad ka dhigi markaa laakiin intiina badan waxaa idin qoran alqur'aanu sooma oo fastajama u culays dareema waa adaa dareemaya adiga qaarigaha waxaa dareemaya culays baad dareemaysa alqur'aana qur-aanka lisaan uu ku culus yahay markaad soo jeedad fahmaysan tahay waa furan yahay qur-aanka waa dareerinaya markay hurdo ku qabatana waad qaadi waaye isaga dhan cuslaan hadalkaadaa cuslaan ama fastacjama alqur'aanu qur-aanku uu ku adkaado ku cuslaado calaa lisaanihi carabkiisi labadaa macnaba shacara biاlisticjaam iyo iyo macno kaloo ka duwanoon tilmaanno un weeye falam yadri uusan garanin maa yaquul wuxuu leeyahay falyadajac ha seexdo xadiidka horba la mid yahay haddii midkiin habeenkii uu tukanayo oo qur-aanka carabkiisa uu ku cuslaado ama uu dareemo inuu qur-aanku ku culus yahay ha seexdo maxaa yeelay maqsuudkii qur-aanka loo akhrinaya baa meesha ka baxaay qur-aanka maxaa loo akhriyaa kitaabu anzlnahu ilayka mubaarakun he liyadabbaruu aayaatihi qur in la dhuuxo la dhugto maskaxda la dhibciyo lagu cibro qaato la doonayaa iska dareer hawshu ma ah hurdadan waxay keenaysaa waxba aadan garanin falam yadri maa yaquul falyadaji ayb falyadri maa yaquul iyo salaadii salaadii nabigu ukeedo sooma aragtid fiqiga u firso salaadii wuxuu nabigu waxaa laga yaabaa inaad ducaysanayso ishabaarto ka seexo markaad maraysana muxuu yidhi inaadan fahmin baa laga yaabaa aadan garanayn waxaad akhrinayso qur-aankii lama ogola aan la fahmaynine joojiya saa bay wadaadduhu waxay yidhaahdeen qur-aan aan la garanaynin in la barto waa bidco wadaadda halkaa la istaaga qur-aanka marka carruurta la barayo waa in tafsiirkan loo raaciyo lanna waan iska darin min suurati اlfaatix ilaa suurat الnaas buu dushu ka hayaa hal macnaheedana ma garanhayo falam yadri ma laa yadri ma yaquul asaguna macnaheeda ma garan laakiin alfaadda unbu dilaandin isku toosin kara maqsuudkii macnaha iyo tadaburka ee axkaamtaana meesha waa ka baxay marka tafsiir hadda lagama gaadhe bal horta qur-aanka noo barta wadaadaha warkooda intaad <laughs> ugaadaysaan ha lagu dadaalo tafsiirkiisii macnihiisana rawaahu muslim baabu istixbaabi qiyaami ramadaan huwa taraawiixu wuxuu baab yahay istixbaabu qiyaami ramadaan jacaylka la jecel yahay in bisha ramadaan la istaago la tukado taraawiix qiyaamkuna wa huwa qiyaamka aan sheegnayna ataraawiixu waa jamcu tarwiixatin taraawiix mufradkeedu waa tarwiixa waana almara alwaaxida min alraaxa halka mare aad nasato ama xoogow aad jimicsataa tarwiixada la yidhaahda maadaama muslimiintu hore markay laba afracoo tukadaan baa yar nasan jireen haddana afarka la yar nasan haddana saddex kale kadibna salaadaba laga bixi jiray marar badan idan saasaa loo yidhi tarwiixada barhkoodna laba ragcadood mar bay nasan jireen maxaa yeelay qur-aanka la dheer idinku tarwiixooma baahnidin maxaa yeelay xisib baa laydinku tujiyaa xisib baa laydinku tujiyaa ama juz qolyaha badiyaba oo loo qaybiyey toban ragcadood waaba hal waraaqba waxaad ku tukataa hal waraaq iyo badh dadkii intay istaagaan bacd alcishaa ilaa suxuurta tukan jirayo dadka laga hadlayo ilasaxaabadu ad aragtee bacdcishaa bay geli jireen salaada taraawiixda waxayna ka bixi jireen xilliga aad suxuur doonataan ee tahajudka aad ka suxuur doonataan waa taraawiixdoodii intaasaa duqaydu iyo dhallinyaradu taagnaanaya wax juuqdhihii uusan jirin marka idinku tarwiixadiinnu waaba shuqulxumo kale wey wixiinu biyaad iska furanaysaan biyaa maxaa taagnaydeen horta waxba maydan taagnayni haddana siba sibay dhaantaa intaa ku aban haynini biyaheenna inoo wada iyo howlaheen intaa qolya aban hayni soo ma وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان بشهر رمضان ninkii istaagay joogsada iimaana alla rumayn darteed rumayn la rumaysan yahay u istaaga ilaahay baa ku faray bir ramadaan baa lagu jira habeenkeeda in la nooleeyaa la rabaa taraawiix tahaajud wix lagu noolayn karo khayraad ah iimaan uu aaminsan yahay buu istaagay waxtisaaban iyo ajirdoonid ay alaban liawaab ixtisaab waa wuxuu doonayaa ajirdoonid iyo ikhlaas dartii bay ka tahay wey hal lagu arka kama ah ixtisaaban maxaa lagu saaraya ajir buu ku doonayaa salaadiisi iyo qiyaamkiisii ha lagu arko jamacada inaad joogtay inaad taraaxda bishoo dhanba aadan seeraynin hebel aad la soo sheekaysatid biyaha isla cabtaan xisaabaha kuma jira asagu wuxuu ku jiraa ilaahay ninka sidaa ku tukada ufira lahu maa taqadama min dembihi dembigiisa wixii horreeyo dhan loo dhaafaa waana duunubta sakhaa'irta ahayd ee xaqullaahiga ahayd in badan baan ku celceliyay xataa qultum toosha waad fahanteen bay muttafaqun calayh wa canhu radi allahu tacaala qaala kaana rasuullah sal lay sl rsulka l wuxuu ah yuraqibu kii jeclaysiiyey yuraqibu kii ku booriye ku caraabiya muslimiinta fii qiyaami ramadaana ramadaan istaaggiisiiyo tukashadiisa habeenkii min hayri an ya'murhum asagoon farin laakiin fiihi fi lqiyaami bicaziimatin si go'an si go'anoo wujuuba nabiga farin wey waajib bay kama tegi kartaa ma dhihin laakiin war hagga gaabinina war salaada ooga war ramadaanka u dadaala buu nabigu odhan jiray wey saxaabadu waa u kala saaranya way fahmayaan amarka nabi maxamed ee laasimka ah iyo midka sunnadae way kala garanayaan limaada biqaraa'in اlaxwaal shawaahid اlaxwaal bay ku garanayaan siyaaqay ku fahmahayaan ashaahidu yara maa lam yara alghaa'ib wey walaysa alkhabaru kalmucaayana walidaalika jamaca min ahli waxay yidhaahdeen haddii culummadu ruwaadda ay soo goorin lahayn xadiid kasta iyo qiso kasta wixii ku xeernaa ee qaraa'in ahaa wixii ku lifaaqnaa ee wax tusahaye o dhan soo goorin lahaayeen adilada fahamkooda iyo macnahooda laskuma khilaafeen bay hadda markaad ila taagan tahay oon wax kuu sheegayo shayga inaan rabo inaad qariso iyo inuu wax babligaya waxaad ka fahma qabankan kula hadlaayo anoon qari ku dhihin baadan sheegayn limaada hoos baan kugu dhigay xaggaan fiiriyey xaggaan fiiriyey indhahan kugu yartaagay waan ku yar dhuujiyey ma fahamta haa soco hadda waxaad leedahay wadaadka wuxuu rabaa hawshaan sid kuma dhihin ogow had maxaad ka fahantay qaabkan wax kuugu dhigay kuula hadlay sidaas weeye qaraa'inta taasaa loo jeedaa nabigay ka fahm asagoo amri jiray u arkeen amarkaa inuu yahay amru nadbin waistixbaab fayaquul wuxuu odhan jiray man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban ninkii istaaga ramadaan tukada alla rumayn dartii iyo ajirdoonid awgeed ufira lahu maa taqadama min danbi rawaahu muslim inta ragcadoo nabigu ku istaagi jirayna hadde waad soo marteen xalaynu soo marn soo faahfaahinay nabigu calayh salaat wasalaam fii ramadaan walaa fii hayrihi kama badinin saddex butukan jiray culama muslimiintu waxay ku ijmaaceen hawshaas qiyaamuleylka yahay furan yahay alimaam tirmidi fii jaamic markaynu maraynay waa kii ka hadlay ibn cabdilbar baa ka hadlay nasr almarwasi baa ka hadlay sheikhuislam ibnu taymiya ka yani culammadu waa masalada maxaa fadli badan baa laysku hayaa mooyeene cadadkaa lama dhaafi karo waa baail cadadkaa taraawi lama dhaafin karo lagama badin karo baailu nabi maxamedna ma dhihin salafna ma odhanin saxaabana ma odhanin iska ilaaliya laakiin maxaa fadli badan ha see fadli badan intuu nabigu tukaday baa fadli badan kooiyo toban ragcadood ama saddexiyo toban ragcadood waa u badnaan sagaal toddoba waa laga dhigi karaa laakiin maxaa badan yahay labaatan ragcadood waxaa badan yahay culamada muslimiintu u badan yihiin labaatan ragcadood iyo witirkood alimaamu tirmidi baa fii jaamiciga ku keenay asxaabu xadiidna ka soo guuriyay ahlucilmigu inay u badan yihiin shaafici wuxuu yidhi raxmat ullaahi waxaan reemaka soo gaadhay shaafici raggu soo gaadh waa rag arkay taabiciin arko waaweyn baa katifka ahaa maalig baa ku jira hadda oo taabiciin la kulmay ree maka waxaan soo gaadhay dadku arkay ree sufyaan bn cuyana ka mid a ah, oo maki oad garanaysaan oo taabiciin wax ka wariya taabiciinna saxaabay ka qaatay ree maka waxaan soo gaadhay buui ayagoo xaramka ku tukada labaatan ragcadood iyo watirkeedii ree madiino waxaa u badnaa inay tukadaan afartan ragcadood iyo watirkeedii mar waxay tukan jireen soddon iyo sagaal iyo macal witr ay tukan jireen mar labaatan iyo siddeed bay tukan jireen mar labaatan iyo afar bay tukan jireen mar labaatan iyo labo marna waxay tukan jireen afar iyo toban ragcadood macal witr bay isku tukan jireen imaam maalik wuxuu jeclaa isagu intaad tukataan wahaabida intay tukato wuxuuna odhan jiray ragcadahan badan waxaa ka fiican qiraaadii qur-aanko labadiyo la dheereeyo jamaaca min almaalikiya ku raaco sidaa doortay ibnu carabi uu ka mid yahay bal wuxuu dhihi jiray waxaan u arkaaba ragcadahan fara badan ee daldalaysaan in laga fiican yahay ragga masalada aad u faahfaahiyey ee qadiyada taraawiixda aad oga hadlay waxaa ka mida suyuuti akhriya kitaabkiisa alxaawi lfat baxdi dheer baa ku jira masalada oo uu jamciyey jamiica maaqiil iyo intii la tukan jiray aahaarteeda uu ku dadaalay dibinta kalen u qaniinsanaa i dambayse idinku horta masalada ka faa'idaysta hasku khaldamina maxaafada badan iyo yaysan iskankiin qasmine maxaa la tukan karaa intii la awoodaa la tukan karaa boqol dad awoodaan idinku afartan soddon intaa tukan kartaa sidaasay culammadu isku raaceen khilaafna kama jiro masalada iyadaa wax khilaafa kama jiro maxaa fadli badan baa laga niqaashahaya dad idinku tukataan ama tukataan waa fiican tihiin waa intuu nabigu tukan jiray laakiin ummadda kale hadhiina bidcay ku dhacday warka miyaad rawaahu muslim baabu fadli qiyaami leylat اlqadri wa bayaani arja layaaliha wuxuu baab yahay in la caddeeyo fadliga ay leedahay habeenka qadarka in la tukado leylatqadarka in la tukado fadlu qiyaami leylat اlqadr habeenka leylatulqadarka ah in salaad iyo khayr lagu dhammaysto lagu soo jeedo fadliga ay leedahay wa bayaan arja layaaliha iyo in la caddeeyo habeenaha loo la filaya inay leylatqadar tahay in la caddeeyo habeenaha loogu rajo badan yahay aad loo filay inay tahay laylatqadar qaala allahu tabaaraka wa tacaala ina anzalnaahu kitaabka qur-aanka nabi allo waxaanu soo dejinnay fii leylati alqadri habeenkii jaangoynta iyo qorshaynta habeenkii sharafta iyo qadarka intaba waa la yidhahdaa alqadr huna qadihii iyo qadarkii buu noqdaa habeenaha wax la jaangooyo ilaahay sanadka wixii dhacayo dhan la qorsheeyo ama habeenkii sharafta wey ina anzalnaahu fi leylat اlqadr wma adraaka ma leylat اlqadr leylat اlqadri khayru min alf shahr habeenka ilahay muxuu inoo siiyey wuxuu inoo siisay oo min khasaa'is ummati muxamed sida raajixa ah laba qowl baa ku jira min khasaa'is ummati muxamed miyaa leylat اlqadarka mise waana lagu horeeyey sida raajixa waa inay tahay waxyaabaha ummadda naxda gooni ku tahay fadli ilahay gooni inoo siiye weeye abaalgudkiisii buu rabaa shukrigiisii buu u baahan yahay limaada ummadii hore waa inaga cimri dheeraayeen an boqoloo sano kun sano iska gaari jireen dhowr boqoloo sano saddex boqol lix boqol afar boqol intaasuu khayr wada hayaa innagu cimrigana waad aragteen waa gaaban yahay labaatan soddon ka inoogu badan baa markuu sagaashan gaadho maxaa la cimri siiyey madaxaan gacanta saarayna qolii hore waa laga sagaaan inaysan weliba qaan gaahin baaba laga yaaba sagaahan ninka jira weli inuusan qaan gaahin dhowr boqoloo sano dadka gaadhahaya ama kunba gaadhahaya nabilaahi nuux imisanuu qoomka u dawo ugu yeedhahay qur-aanku idiin sheegay sagaal boqol iyo konton sano baaluqihiisi iyo qaangaarkiisi kala goori weeye waa intuu daaciga ahaa keliya marka waxaa weeye maadaama ummadihii inaga horreeyey inaga cimri dheeraayeen waa inaga cibaado badnaayeen marka waa inaga camal badnaayeen ajir badan bay helayaan ummaddan imadu ilaahay jecel yaha wey nabigeedaa barakaysa ayadaa barakaysan ilaahay muxuu siiyey hal habeenoo u dhigma siddeetan iyo saddex sanoo cibaado ah min alfi shahr kun bilood waa imisa sano kun bilood labiyo toban u qaybiyo bal horta wuu ku kaa waa siddeetan iyo saddex sano nimankii dhowr waxaan kula soo gaari karnaa afar ramadaanoo kuu toosta saddex ramadaanoo kuu hagaagta baad kula soo gaadhaysa waa raxmad ilaahay subxaanahu wa tacala ina in laga faa'idaysto inna anzalnaahu fii leylati اlqadr ilى akhiri suura suuraة اlqadr waa taqaanaa hadda akhriyahu waqaala tacaala ina anzalnaahu qur-aanka waxaan soo dejinay maxaa loo soo dejiy habeen barakaysan asagaa barakaysan wey inta barakadaa isdoonata ina anzalnaahu waxaan kitaabka rabbigay soo dejinay nabi maxamedow fii leylati mubaaraka habeen barakaysan habeen barakaysan ina kuna mundiriin fiiha yufraqu kulu amrin xakiim mra min cindina ina kuna mursiliin suura duaan waad garanaysa idan in qur'aan barakaysan lala doontay waxaa ku tusaysaa habeenku inuu habeen barakaysan yahay leyatu sharaf weeye nabigu xadii waxaa laga wariyey wadaad ay taxsiiniyaan inuu nabigu habeenka leylatu lqadarka ah qadarka ladiin sheega wadaadda waxay leeyiin waa leylat diiq waa habeenkii cidhiidhiga iyo zaxmadda iyo jaamka oo waa sidee dhulko dhan baa jaamgaroobaya malaaig baa meel laga istaaga lawaayay habeenka waxa malag soo dega dhulka uu yimaado malaa'igtaas jaamgaraynaysa taaka meel la saaro malag taagnin baa la waayaya laylat اlqadri waxay dhan wadaado waa laylat eh, addiiq waa cidhiidhi idinku iska ordaysaan laakiin malaa'ig baa dhulkao dhan jacayl ah, ma habeenkaa jecesha maamuusayso qiraa'adiina dhegaysanayso khayrkiina ka soo qaybgelayso nabigu wuxuu uhi alayh salaatu wasalam xadidka idiin sheega la taxsiiniyey habeen iyo maalin ay malaa'igtu dhulka kaga badan tahay ma jiro habeenkii leylatulqadarka habeen marka loo wada joogo weeye وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لو قربنا حديثك صوم مري وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي رج أصحاب النبي محمد كامذا uruu waxaa la tusay manaam waxay ku arkeen raggaasi wuxuu yidhi xaafidku intaan baaray hal nin kama helin jamaaca saxaabada ka mida un wey ana rijaala min asxaabi الnabiyi rag ka mida asxaabta nebi maxamed uruu waxaa la tusay leylat اlqadri habeenkii leylatulqadarka la tusay xilliguu yahay iyo habeenkuu yahay fi lmanaami riyaa lagu tusay fi sabci اlawaakhiri toddobada dambana laga tusay inay tahay toddobada dambe ayaa leetooqada ku jiraabaa la yidhi faqada rasuulula rasuulka ilaahi nin walba rigiisba nabigu u sheegay nabi allow saasaan ku riyooday xilligaa wayaa la yidhi saxaaba badan baa nabiga riyada u keentay nabigu hawshiibu ka jawaabay araa waxaan arkaa oon u jeedaa ru'yaakum qolyaa nuxaadda waxay leeyihin waxaa ka fiican ru'aakum in la yidhaahdo ru'yaakum ru'aakum ayaa ku wanaagsan bay dhaheen labadu way jirtaa marka xoogow adoo dad carabiyada yar taqaanoo dhowr kitaabo laqbaystaa moodin cilmigu intaa ku dhan yahay cilmigu waa bad alimaam shaafici wuxuu yidhi laba cilmi lama soo koobo laba cilmi axad kuma kulmaan axad ma soo koobo axad muslimiinta ka mida ah. cilmu sunnati wa cilmu alcarabiya wixii nabi maxamed laga wariyo oo dhan hal inoo haya ma helaysid abadan laa yuujad aa la kala badan yahay waa la kala aqoon badan yahay waa la kala xifdi badan yahay waa la kala riwaayo badan yahay abu hurero saxaabada u xifdi badnaa wixii nabi maxamed laga warsho dhan miyuu qabta maya oo weliba loogu duceeyo oo la yidhi hoorso kadibna loo duduubo feedhaha loo saaro loogu duceeye aabadan cilmuulcarabina waa sidaa luqa adugu xogow baad isku aadisa adhihi waa shaad fasiix ma aha waa in yaroo adugu barbaratay wey meel kala lagaaga keeni mucjam kala laga keenaya iyo shawaahid kalaa fooda lagu gelin marka intaan ogawn iska dheh adugu baasha ha ku kalax tegin araa ru'yaakum waxaan arkaa qad tawaata'ad inay isku raacraacday iskaga daba tagtagtay isku waafaqday fi sabci alawaakhiri almuwaaa'a hiy almuwaafaqa atawaau waa atawaafuq qad tawaata'ad inay isku raacraacday baan arko isku waafaqdeen fi sabci alawaakhiri toddobada dambe faman kaana mutaxariiha ninkii ku dadaalaya laylatulqadar mutaxariha ee mujtahidiha falyataxaraha ku dadaalo ha ka raadiyo laylatulqadarkii fi sabci alawaakhiri toddobada dambe walidaalika xadikan culum waxay ka qaateen almuslimuuna waa macsuumuuna fii ru'yaahum wa ra'yihim muslimiintu hadday shay ku wada boqol nin dhowr boqoloo saas ruyadaas runbay sheegaysa ruya saadiqa limaada nabiga cuskaday suma aragtaa waxaan arkay riyadiinni inay isku raacraacday toddobada dambe inay ku jirto leyatulqadarkee ninkii ku dadaali leyatulqadardani ka haysaay halkaa ka raadsado marka waxaa leeha alummatu macsuumatun fii ru'yaaha wa aaraa'iha ijtihaadka laa tajtamic ummatii calaa dalaala culama mujriintu hadday ijtihaadaan oy masale aan daliil lahayn cad laa aayad qur'aan walaa xadiid walaa ijmac aan lahaynin way ka ijtihaadahayaan way gorfaynayaan way baadhayaan kitaabka ilahi baa indhaha ku mudahayaan maskaxda ay dhibcinayaan tuujinayaan way wadeen fahamka diinad meeshu ay dhaafin waayo culama muslimiinta isku raacaan xaq wey waa xaq walidaalika wuu noqday ijmaacu xujo noqday lianna alummata laa tajmac calaa dalaala faalummatu macsuumatun fii ru'yaaha wa aaraa'iha sidaas weeye khasaa'ista nabiga cismadiisa fii fardihi la geliyey fii majmuuc اlumma la geliyey nabigu waa macsuum ra'yigiisa iyo ijtihaadkiisa macsuum buu ku yahay riyadiisaba isagoo keligii ah laakiin innagu markaynu isu tagno baynu macsuumiin ka nahay fasaadka iyo khaطأah iyo dalaalada وعن cائشha رضي الله تعالى عنها قالت كاna رsuل الله صلى اه عليه وسلم wuxuu ahaa yujaawiru ay yactakifu kii ictikaafa ee masjidkiisa ku ictikaafuu ahaa fi اlcashri الأwaakhiri min ramaضaan tobanka dambee ramadaan wayaquul wuxuuna odhan jiray taxaraw ku dadaalo ka raraadsha ka dandoona leylaة اlqadri habeenkii sharafta lahaa fi اlcashri اlawaakhiri tobanka dambe oo min ramadaan ah ramadaan ka tirsan muttafaq calayh wa canha hooyadin waxaa laga washay radi allahu tacaala canha ana rasuul اllahi sal slam qaal taxaraw ku dadaala ama ka raadiya leylaة اlqadri fi اlwitri tirada isdheer ka raadiya taxaraw leylaة اlqadri fi اlwatri aw اlwitri min alcashri اlawaakhiri tirada isdheer ee dhabanka ee kisiga cafwan oo min alcashri اlawaakhiri tobanka dambe ka tirsan fi ramadaan min ramadaan oo ramadaan ka mida rawa الbukhaari tan marka khilaaf badan baa ka yaala tobanka tirada isdheer axaadii fara badan waxay tusahayaan laylat اlqadrigu inay gasho tirada isdheer oo marka laga tiriyo xagga bilowga labaataniyo kowga labaataniyo saddex labaataniyo shan shanta habeen in laga fisho laga malaysto bay tilmaameen axaadii fara badan axaadiid iyadoo suganoo farabadan waxay tilmaantay in laga fisho tirada dhabanka ah labayo labaatanka afariyo labaatanka lixiyo labaatanka siddeediyo labaatanka soddonka oo maxaa jiraa la yidhi xagga dambe haddii laga soo tiriyo tirooyinkaa dhabanka ah, kisibay bay noqonayaan soddonka noqon marka laga firay bisha xaggan loo tiriyo soddon soo bilow kow aad marna sana loo socdaa marna waa la gurya noqonaya miyaad fahanteen markaynu kow ka soo bilowno oo labaatan soo gaadhno oo staa u socoto dhammaadkaad ku socoto tirada dhabanka ee kisiga waxay noqon hadda intaa idiin sheegay koyo labaatan ilaa sagaaliyo labaatan bisha haddii dibdib loo tiriyo tobanka dambena aynu joogno witrku wuxuu noqonayaa soddonka labaatan iyo sideedka labaatan iyo lixda labaatan iyo afarta labaatan iyo labada warkaa weligiin ma maqasheen indhaha kale qaada madhab jiro wey badan baa tusaysa axaadiid fara badan baa tusaysa fii aaniyatin tabqa fii aaliatin tabqa fii khaamisatin tabqa fii saabicatin tabqa fii taasicatin tabqa xadiiu abi hurayra abi saciid abi muusa alashcri ibni cumar anas axaadii baa tusaysa bayhaqiba aad oga hadla qadiyadaas kitaabkiisa sunanka akhriya ibn nasr almarwasini qiyaamu lilka wuu kaga hadlay oo masale bannaanka taalla culumaana kota saxaabiya taabiciinba leh abubakr nufec ibn xaris baa ka mida oo asagu wuxuuba fiirsan jiray tobanka dambe la gaadho wuxuu ku fadhiisan jiray labaatan iyo labada labaatan iyo afarta habeenahaasuu murqabanaysan jiray labaatan iyo lixda labaatan iyo sideedda iyo iyo soddonka idinkuna waxaad ku nafbaxdeen la socda marka macnuhu waa maxay saa waxba kugu dhaafin tobankaba malaga nafta ka goo saa waxba kugu dhaafin tobankaba nafta waa toban habeeni bishu hadday toomantana hadday eh, toomantana waaba laba waaba sagaal habeen waxba idinku dhaafin adille isla eg oo isku awooda oo isku yaa ku timid marka ku dadaala waxba yoodin dhaafin watirkii baa laysku hayaa ma xaggaa laga tirin hee mise xaggaa laga soo tirin aad fahanteen baan rabaa marka tobankaa beri iyo sakaafa kadhi wali waxaad arkaysaa kooiyo labaatanka masaajidka joogo ilaa imaamku watirka ka baxo aan dhaqaaqayn labaatan iyo labada maba joogaba xishuu tukan waa sii socdaa madhabkan u haystaa war tobankaa beri waxba idinku dhaafin dhaban iyo kisi lannu dhabanki kisi aggeen ka tirinaa nabiga kuma dhihin ka tiri muxuu ku yidhi xadiis ma keeni kartaan ka tiriya ii sheega xaggan ka bilaaba ma haysaan xagga ka soo bilaabana ma haysaan weliba axaadiista xagga ka soo bilaaba odhanaysaa ku cadcad macnaheeda saxaabaana yidhi waxaa laga soo bilaabay dhammaadka abubakar ka mid yahay hawl sahlan ma aha oo markuu arko nimanko iyo labaatanka dhex fadhiya wuxuu u arki waxba ayna haynin iyo saddexda dhex fadhiya waa min alfawaa'id ku baraaruga masale isku hayo weeye ra'yigan horee taqaaneen baa loo badan yahay laakiin waa masale culus saxaabiya salafba ay ku tageen axaadiid badanna ay ku timid marka gebagaba waxaa weeye dhaban iyo kisi midnaba ha seeraynina tobanka dambe ramadaan in sha allahu anha caaisha radila waxaa laga wariyaa qaalad inay tidhi kaana rasul la sl l slam rasuulka wuxuu idaa dakhala alcashru اlawaakhir tobanka dambe hadduu galo oo min ramadaana ah axya leyla ramadaan ka mida ah, habeenku noolon jiray axya leyl habeenka waa noolon jiray bilcibaado oo fiirso wakhtiga cibaada la geliyo oo wakhti nool wakhtigaan cibaada la gelin waa wakhti dhintay oo meyd ah walidaalika wadaadaheenna hore meesha dhaantada lagu tumo markay gabdhuhii wiilashu bardoodima ka dareeraan way yaasiimi jireen qur-aan bay ku akhriyi jireen meesha maxay u arkaan meel lagu dembaabo oo dhimatay irada irad fiican bay ahayd ii fiican baa la socda laakiin intay qur-aan hayaan mar horba intay bur u qaataan may kala fiijiyaan wadaadahii hormud wabaa si ka ah inay waxba qaban karin baa ka dhaadhacsan iska watdhaantidindhacag iska fadhiya wardigiisu markay kala dareeraan buu meesha quraan la dul istaagaaya oo qur-aankii iyo burhka intaad raaciso marka hore maad caydhsati fudlaydan iyo wiilashan kibrey adeer baad u tahay waa taqaanaa mid walba geeska intaa ku dhufad qaybo kala caydhin jiro oo xiniyo caddaa baa jira laakiin badankood intay iska joogaanba hadhow yaasiimi jireen axya leyla habeenkuu nabigu noolayn jiray wa ayqada ahlahu ahalkiisana iyo reerkana waa toosin jiray wajadda waana dadaali jiray nabigu dabaduu iska mari jiray waxba lama har jirin dadaal wey almi'zara guntigana waa dhuuqsan jiray guntigu nayl iskaga dhigaya yaniba haweenkii hawlooda waa ka fogaanaya washadda almizara macnahaasaa loo badan yahay walia waxay dhaheen washadda almizara waa kinaaya can اlijtihaad guntigu dhuuqsan jiray ama isku adkayn jiroo isku niidhin jiray iyo maraduu laaban jiray yani waxaa laga wadaa markaad hawsha u diyaargaroobayso hadda hawl markaad inaad gasho dhamiiskaad duuban oo wadaxaydano haddaad macuuso qabtana kor intaad u qadoodsoon ku adkaysaad soo diyaargaroobi laakiin macnaa loo badan yahay waxaa weeye dumarka ayuu ka dheeraan jiray iyo hawlahaas wajadad horaana kuu fasiraysa wajadda waana dadaali jiray suubanuhu washadda almi'sara hoosguntiga iyo macaustana waa dhuuqsan jiray ama waa dhuujin jiray kinaaya haweenkalmada ayuu yarayn jiray wey muttafaqun calay idan sidaa uu nabigu yeeli jiray yeelahad loo dhaafay wax walba oo dembi ah loo dhaafay oo la karaameeyey oo la sharifay intii aadama la sharifo ayaa haddana uu kaa dadaal badan yahay muttafaqun calayh wa canha qaala hooyadan waxay tidhi kaana rasuullah rasuulka ilah wuxuu sal slam yajtahidu kii dadaala fii ramadaana bisha ramadaan ku dadaali jiray maa laa yajtahidu fii hayrihi in uusan dadaali jirin ramadaan waxaan ka ahayn bilaha aan ramadaan ka ahayn si uusan u dadaalin buu bisha ramadaan u dadaali jiray wa fi lcashri اlawaakhir wayajtahidu fi lcashri اlawaakhir tobanka dambena wuxuu sii dadaali jiray oo minhum ramadaana ka mida ah, maa laa yajtadu fii hayri labaatanka kale wuxuusan dadaalin labaatanka hore ramadaan dadaal uusan bixinin ayuu tobanka dambe ramadaan nabigu bixin jiray hadbahadkiciy tobanka dambe waa in lagu nafbaxo an beri oo kamidaynu ku nafbixi jiray tobankuna waa meel la saaro tobanka ramadaan haddaad witrkun ka fiirsato shan un weeye ama xagga hore ka soo tiri ama agga ka shan shan wey soddonka labaatan iyo sideedda labaatan iyo lixda labaatan ka soo tiriso xagga haddaad ka wadana waa shan kale labaatan iyo ko shan labaatan iyo toddoba waa shan iyo shan mar waba yaan ku dhaafin sidii maski masoo maxtaa gu socotaabaa limaatoos u baxay uuriga waba ku dhaafin baan leehay wixii aggaad afkaad la heshid kana afkaad la heshid saas saas marka shantaa beri waxba ku yeeli maysee isku dar tobankaba rawaahu muslim wa canhaa hooyaden waxaa laga warishay qaala inay tiri qultu yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow waxaan ku ihi nabi maxamed rasuulka ilaahay oo an ra'ayta bal iiga waran in calimtu haddaan ogaado أyu laylaة laylaة اlqadri ma aquulu fiiha waa su-aal aad u qiimo badan nabi allow haddii ilaahay ugu beego oon garto caawa inay laylaة qadar tahay maxaan ku ducaystaa su-aal fiican wey in calimtu haddaan ogaado ayu laylatin habeenkii ay laylaة اlqadri tahay ma aquulu fiiha habeenka ay laylaة qadar tahay haddaan ogaado ilaahay ugu beego maxaan ku ducaysta un dhahaa nabi allow qaanabi wuxuu ihi quulii waxaad tidhahdaa ku ducaysataa allahuma inaka cafuwa allow dhaafid badanaad tahay ummada u dhaafa asturo ceebahooda tuxibu اlcafwa cafiskaad jeceshahay iyo ruuxa in la cafiyo facfu cani allow icafi ilaah asmaada waxaa ka mida inaad cafugu tahay asturto dunuubta aad ka qarayso dunuubta addoonka ilahi markuu wax walba horta waa qoraya dembi kasta qoraya waxbu waa qoran meel buu yaallaa cafisku marka ilaahay ku cafinayo malaa'igtaaba laga qarinaya culmaa yidhi dembigu kuu qoraa malaa'igta u qorayd dembigii meeshu waa ku qoran yahay aduguna waad arkaysa ila kula xisaabta wax ku weydiiyo allana waa u jeedaa adna waad arki laakiin malaa'igtii aad ka ceeboobi lahayd waraaqihi wax ku qoran maba arkahayaan waa laga indhasaabaya camba indhalaa ku dhici wale waxay dhheen maye waaba la yamxu llahu maa yashaa wey waa la tirtiraya qoli waxay dhiri maya malaa'igtuna way arki adna waad arki laakiin in lagugu eedayo lagugu cambaareeyaa lagaa cafinaya ruuxaad jeceshahay khalad walba uu kaa galo waxba kula noqon maayo ilma yaroo dhasho aad kolkolinaysaa dhaaindhawaad qosdi waad sii qosi waad daba ordi raatiba kugu sii daay maasha alla lugtaada guulaysatay baad iska sii dhihi waxaanoo dhan baad u aragtaaba inaad tahay hawl loo baahaya marka waxaabaan waxba loo arkaynoo lagu asturahayaa laakiin dembigu waa la arkahaya lamana tirahaya lamana malaa'igtuna ma arki waayaysa wadaaddaa yidhi almuhim allahuma inaka cafuwun tuxibu اlcafwa facfa canii ku ducayso allahuma inaka cafuwun kariimun tuxibu اlcafwa facfu canii ya allah howlaha iska jooji intaas baa idinku ilan haddaysan idinku fillayn nabigu kama tageen waxaad ku dardaraysaan xisaabtaad ka dabageynaysaan haddaan haddaysan inta idinku fillayn nabigu kama tageen istidraaka cala rasuuli joojiya yaa allah iyo kariim wax xadiia kuma ee ducada aad raacisaan iska ilaaliya rawaahu tirmidi tirmidi xadika wari waqaala xadiiثu xasanu صaxiix wallahu subxaanaه wa tacala aclam